wax ishkaalo darsyada hola almishkaal darsyada ku saabsan haye tasirka odhanaya a ah. waa garta afariyo toddobaatan waxa weeyaan qowluhu tacaala falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunya bialaakhirah waman yuqaatil fii sabiili illahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tiihi ajran cadiima su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii la yidhaahdo aayaddu waxay ku saabsan tahay munaafiqiintay ku saabsan tahay marka aladiina yashruuna alxayaata addunya bilaakhira ba'du baabkeedii bay ku jirtaa oo shayga laga tegaayaa ba'da la geliyaa markay tahay sharaa yashri iyo ishtaraa waxaa la geliyaa labada shay ee la ysku beddelanaayo ka laga tegayo ayaa ba'da markaa la geliyaa laakiin markay baaca yabiicu tahay ba'da ka la qaadanayaa la geliyaa ba'da ka la qaadanayo ayaa la geliyaa marka yashruuna ayaa la yidhi waxaa laga tilmaamayaa munaafiqiinta markaa aakhiro kuwa ka tegaya ee adduunyada dooranaya fii sabiili illahi u dagaalamaan haddii saa lagu xambaaro ka warran buu leeyihi kolay adaahir labada tafsiir waa jiraan laakiin tafsiirka arjaxay waxa weeyaan mu'miniinta in lagu tirtirsinaayo inay jihaadaan munaafiqiinta in jihaad la amro waxaa ka horraysa iimaanka iyo ikhlaaska in la amro marka mawdican maadaama jihaadkii la tarkiibinayo oo la jeclaysiinaayo oo la amray dabeedna fadliga ku jira loo sheegaayo oo allah yidhi falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunya bilaakhira kuwa aakhiro doortay oo bimacnaa adduunyadii marka ka tegey ee aakhiro doortay oo aakhirada qaatay waa mu'miniinta looga jeedaa mukhlisiinta ahe kuwaasi ha u jihaadaan ilaahay waddadiisa waxaa dhici karta bacdulmu'miniin wakhtiyada qaarkood dee inay ama ka wahsadaan ama ka daciifaan ama wax la mida dabeedna marka ay u baahan yihiin in la tirtirsiiyo oo la booriyo markaasaa loo sheegaya fadliga huskan jihaadkii waman yuqaatil fii sabiili illahi fayuqtal aw yaqlib fasawfa nu'tiihi ajran cadiima marka dee haddii waxa weeye munaafiqiin ay yihiinna ilaa iimaanka ay la yimaadaan iimaan iyo ikhlaas ilaa ay la yimaadaan oo nifaaqa ka baxaan ajar weynna la siin maayo fadiilana ku heli maayaan jihaadkay jihaadayaan ruuxa marka waxa weeye jihaadka fadliga ku helayaa waa ruuxa muuminka ah ee ilaahay dartii u jihaadaya man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah mawdicanoo keliyana maaha meelo kaleba waa soo aroortay iyadoo sharaada saasoo kale loo gelinaya soo maa waa yahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kaiira waxaynu ka bilaabaynaa aayadda sagaal iyo siddeetan baynu ka bilaabaynaa laqbadii koowaad kolley waa marnay aayaddan iyo aayadda ka dambaysaba laqbada jalaalaynka barta carabka aan marino macna ahaan macnaha guud waa sharaxnaan filayaa laqbada koowaadna waan marnay aan ku celinno innagoo la akhrinayno tafsiirka jalaalaynka allah waxa uu yidhi wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a wadduu waxay jeclaysteen yacni munaafiqiintii wakadaa gaaladana waa lagu dari karaa oo la yidhahdo munaafiqiinta iyo gaaladaba laakiin badiba waxay sheegayaan culammadu munaafiqiintay sheegayaan wadduu waxay jeclaysteenoo tamannaw ay tamaniyeen low takfuruuna gaalowgiinna aa gaalowdaan ay kufrakum lowdu waa masdariyo kamaa kafaruu ay kufran ka kufrihim gaalnimo la mida gaalnimadooda inaa gaalowdaan bay jeclaysteen oo tamaniyeen fatakuunuuna aad noqotaan antum wahum idinkii iyagu sawaa'a ay mustawiina fi lkufri qaar gaalnimada ka siman aad noqotaan sawaan waa takuunu khabarkeed weeye waxaa loo jamcin waayena waa masder masderka waxaa loo laazimaa yani marka tadkiir iyo yani marka ifraad wanacatu bimasdarin kaiira faltasamu lifraada wtadkiira khabarkuna waa wasfun fi lmacna falaa tattakhiduu minhum awliyaa falaa tattakhiduu ha ka yeelanina minhum iyaga ha ka yeelanina munaafiqiinta ama gaalada iyo munaafiqiintaba awliyaaa awliya ha ka yeelanina qaara sokeeyo iyo xigta a ka dhigataan oo tuwaaluunahum aa ka weli yeelataan oo dhowaysataan awliyaa waxaa laga keenay min alwelyi weliguna waa qurbiga qaara sokeeye iyo qaara jeceshihiin aa ka dhigataan ha ka dhiganina tuwaaluunahum aa ka weli yeelataan wain adharuu iimaana iimaanka haba muujiyaanbe xataa yuhaajiruu fii sabiili illaah ilaa ay hijroodaan oo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u soo hijroodaan hijratan saxiixatan hijro saxiixa ah tuxaqiqu iimaanahum iimaankooda xaqiijinaysa innagii soo sheegnay culammadu inay yidhaahdeen hijradii waxay u qaybsantaa saddex qayboodoo yacni markaa hijratu beled inay tahay min daar ilaa daar yacni markaa hijratun min beledi alkufri ilaa beledi alislaam iyo hijratu almunaafiqiin oo laga tilmaamayo jihaadkii inay ikhlaas ugu soo baxaan iyo marka ay ikhlaas iyo tawxiid ay la yimaadaano ka soo hijroodaan xumaanta oo hijradu markaa xumaanta in laga hijroodo waa noqotaa marka hajrada halkan loo sheegayaa xataa yuhaajiruu fii sabiili illaahi baa lagu qayday marka waxa weye waa hijradii yacni marka ikhlaaska ay ugu soo hijroonayeen iyo tawxiidka hijra saxiixa iyo hijro markaa sayi'aadkiiyo waxaa xun laga hijroonaayo almuhaajiru man haajara maa naha allaahu canhu muhaajir waxa ah ka ka haajira wuxuu ilaahay reebay ka haajira xumaan oo dhan ka dheeraada hadday kufri tahay hadday marka waxaan yani macaasi iyo marka fisqi tahay kullu dalika ka hajra xataa yuhaajiruu fii sabiili illahi ilaa ay soo hijroodaan fii sabiili illahi ilahay waddadiisoo jihaadka ay u soo hijroodaan hijratan saxiixatan hijra saxiixa ay u soo hijroodaan hijradaas saxiixada ahoo tuxaqiqu iimaanahum iimaankooda xaqiijinaysa yacnii dhab ka yeelayso caddaynaysa fa in tawallow hadday jeestaan oo hijradii iyo markaa taacadiiba ka jeestaan wa aqaamuu calaa maa hum calayhi ay ku sugnaadaan waxay ku sugnaayeen oo yacni markaa gaalnimo ah ku istimraaraan iyo munaafiqnimo ah fakhuduuhum qabta bilasri qafaaladaa qafaalanaysaan ku qabta waqtuluuhum laaya xaysu wajadtumuuhum meeshaa ka heshaanba ku laaya walaa tattakhiduu minhum waliyan ha ka yeelanin iyaga wax ka mida weliyan weli ha ka dhiganina midaa markaa sokeeye iyo xigto ka dhigataan oo ka weli yeelataan atuwaaluunahu aa ka weli yeelataan walaa nasiiran mid idin gargaara oo cadowga markaa yacnii inuu idinka hiiliyo aad doontaanna ha ka dhiganina tantasiruuna bihi calaa caduwikum aa hiil ka dalabtaan oo cadowgiinna idinka hiiliyo marka waxaa jirta munaafiqiinta nebigu calayhi salaatu wasalaam ma layn jirin markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi dacahu lianlaa yatacaddasa annaasu anna muxammadan yaqtulu asxaaba iska daa buu yidhi si aan dadku ugu sheekaysan muxamed asxaabtiisuu laayaa muuqaalka sare marka laga eegiya daahirka dee saxaabadii bay ku dhex jiraan iimaan iyo islaamnimona waa muujisanayaan waa la tukanayaan dadkii oo dhex gelayaan marka min xaysu daahir marka laga eego dee waxa weeye waa ku tirsan yihiinoo muuqaalka dadka debadda ka joogaa waxay u arkayaan in asxaabtii nebi maxamed ay ka mid yihiin saasay moodayaan dadka kale dee marka la dilo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay diintii kaga cararaan oo yidhaahdaan waxa weeye kuwii raacay baa bullaynayaa ee ma cid kalu badbaadinayaa ya dabeedna marka waxa weeye halkaas tanfiir ka dhasho si aan tanfiirkaasi uga dhalan oo mafsada noocaasi aynay uga dhalan ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam aana u layn markuu ilaahay uu yidhi yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlub calayhim ahlucilmigu waxay yidhaahdeen gaalada waxaa lagula jihaadayey bisayf amaa munaafiqiinta waxaa lagula jihaadayey yacni xujada ayaa lagula jihaadayey xujada ayaa lagula jihaadayey oo shubahaadkooda marba ay keenaan baa la burinayey oo nuurka waxyiga lagu burinaayey yacni waxaa kaloo lagu samaynaayey xuduuddana waa laga ogaayey haddii wax markaa xadi ka muuqdo ka soo daahirona waa laga ogaayey laakiin marka waxaa lama laynayn haddaba aayaddan waxay sheegaysaa fain tawallow fakhuduuhum waqatuluuhum waxay culammadu ku xambaareen in laga tilmaamayo gaalnimadii hadday caddaystaan saas aawadeed baa suddi odhanaya idaa adharu lkufra fain tawallow wuxuu ku fasiray fa idaa adharuu kufrahum hadday muujiyaan gaalnimadooda muujiyaan yacni gaalnimadooda hadday muujiyaan markaasay ku saabsan tahay aayaddani fakhuduuhum waqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum laakiin intay qarsanayaan oo haddii wax ka soo muuqdaanna markiiba ay ka noqonayaan oo ka toobad keenayaan oo toobadda muujisanayaan yacni markaa amaba ay dafirayaan oo caddayn yacni markaa bayino cad oo ku sugaysa oo yacni markaa markhaatiyaal ku caddeeya ayna waxba jiraynin haddii markaysaga waxay ku soo degana markiiba ay markaa taraajuca iyo toobada muujisanayaan oo ay ka noqonayaan xaalka caynkaasa waa la yska dayn jiray yacni markaa lama leyn jirin marka gaalnimo intay muujistaan gaalnimadii inay ku adkaystaan ma dhici jirin ya intay gaalnimo muujistaan gaalnimada inay ku adkaystaan ma dhici jirin hadday gaalnimadii intay muujistaan ku adkaystaan munaafiqnimadii way ka baxayaan waxay noqonayaan xukunkii kufaarta murtadiinta abay yeelanayaan waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga man baddala diinahu faqtuluu ka diinkiisa bedela dila ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqa ila aladiina kuwii mooyaane intooda kale qabtoo laaya istisnaagu xaggan dambe u dhici maayo walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiira lagama reebaayo waxaa laga reebayaa hadalka ka horreeya waayo gaaladiiyo munaafiqiinta marnaba lagama weli yeelanaayo haddii markaa lala nabad laga qaato xataa gaalada ama ay yidhahdaan idinkanaad ila dagaalami mayno qolada kalena la dagaalgeli mayno yacni markaa oo cahdi iyo sulxi lala qaato ma laga weli yeelanayaa maya lagama weli yeelanayo saas aawadee ma suuragal aha aakhirka aayadda in laga reebaa ma suuragal aha ya yacni marlayba lagama weli yeelanaayo awliyo lagama dhiganaayo laakiin waxaa laga reebayaa fakhuduuhum waqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum qabta oo laaya meeshaa ka heshaanba ila aladiina kuwii mooyaane kuwaasaa laga reeba kuwa ha yasiluuna yacni markaa la xidhiidhaayey bimacnaa yalja'uuna u irkanayey ama u ciirsanayey ama u iilanayey ilaa qawmin duul intii ka ahaatay u iilanaayey duulkaasoo baynakum wa baynahum miisaaqa idinkii iyaga ay u dhexeeyey heshiis u dhexeeyey cahdun bilamaani lahum miisaaqa maxaa looga jeedaa cahdun ballan u dhexeeyey bilamaani lahum ammaan in la siinaayo la nabadgelinaayo ballanqaadu saa loo ballanqaaday uu idiin dhexeeyey waliman wasala ilayhim cid iyaga la xidhiidho xaggooda u ciirsatana iyagana saasi si ammaan in la siinaayo loo ballanqaaday kamaa caahada nabiyu sala allahu aleyh wasalam siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam ula ballamay hilaal ibnu cuwaymirin alaslamiya ninkii la odhan jiray hilaal ibnu cuweymir alaslamiya yacni markaa ula ballamay oo cahdiga u siiyey aw jaa'uukum aw aladiina ama kuwii jaa'uukum idin yimi kuwaasna hallaynina waxay idin yimaadeen xasirat suduuruhum waxay idin yimaadeen qad xasirat xaal qad xasirat ay cidhidhtoontay daaqat ay cidhidhtoontay suduuruhum laabahoodu ay cidhidhtoontay an yuqaatiluukum waxay laabahoodu ka cidhidhtoontay can an yuqaatiluukum inay idinla diriraan oo idinla dagaalamaan maca qowmihim qowmkooda la jirkiisa ay idinla dagaalamaan aw yuqaatiluu ama ay la diriraan oo la dagaalamaan qowmahum qowmkooda macakum idinka la jirkiinna ay la dagaalamaan oo qowmkoodana inay la diriraan bimacnaa idinka inay idinla diriraan oo qowmkooda la soo saftaan iyo inay qowmkooda la diriraan oo idinka idinla saftaan labadaba ka diiqadooday oo dabeed markaa doonay ammaan labadiinaba inay ka helaan aw yuqaatiluu qawmahum macakum mumsikiina can qitaalikum waxay idin yimaadeen yacni markaa xaal ay iska daynayaan dagaalkiinna iyo diriirtiinna ay idinla dirirayaan wa qitaalihim iyo diriirtooda ay idinla dirirayaan macnaha markaa guud ee ka xasilaya ayuu ku soo ururiyey mumsikiina can qitaalikum wa qitaalihim kuwaasna iyagana ha dilina oo waxba ha yeelina falaa tatacaraduu ilayhim yani markaa ha u bambixina biakhdin qabasho a qabataan walaa qatlin iyo dil aad dishaan midnaba ha ugu bambixina wa hada wamaa bacdahu mansuukhun biaayati sayf wa hada xukunkan iyo wamaa bacdahu waxaa ka dambeeya wa mansuukhun waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay biaayati sayfi aayaddii aayatu sayf baa lagu nasakhay aayatu sayf waxay culammadu faida insalakha alashhuru lxurumu faqatlu lmushrikiina aayaddaas ayaa lagu magacaabaa aayat sayf aayadda seeftaa lagu magacaabaa waayo gaaladii o dhan wada laayaa la yidhi marka aayaad badanoo qur'aanka ka mid ay culammadu yidhaahdaan aayaddaasaa lagu nasakhay ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen boqol iyo labiyo toban aayadood baa lagu nasakhay aayaddan qaar kalea ka sii badiyey oo yidhi boqol iyo konton aayadood baa aayatu sayf lagu nasakhay wax allo waxa safxi ama cafwi ama yacni marka icraad ama kafi ya ama cafin ama kajeesad sheegayo dhammaan waxay yidhaahdeen waxaa lagu nasakhay aayadda ta noocaasina waxa weeye markaa saxiix maa waayo naskhigu marka jamci suuro geli waayo ayaa la maraa naskhiga yacni jamciga horeeya mawdic kastoo jamci suuragal yahay naskhi xaggii looma kaco waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilaakhiri naskhun buyiina jamaca ayaa waajiba hadduu suuro galo ilaa falilakhiiri naskhun buyiina hadduu jamcigu suuro geli waayo oo taariikhdii la garanaayo ka dambeeyey baa markaa noqonaya naasikh noqonaya kii horreeyeyna mansuukh buu noqonaya bisharti markaana waa in taarikhda la garanayo inay saa u kala horreeyiin maxaa jamciga loo hormariyey jamciga waxaa loo hormariyay labadii daliil baa yacni markaa labadaba la wada camal siinayaa oo weji ay ku kulmayaan baa lagu xambaaraya labadii daliil baa la iswaafajinaya labadaba waa lagu camal falaya labada daliil la iswaafajiyo lagu wada camal falaa ka fiican in labada midkood lagu camal falo ka kalena camalfalka laga daayo ya icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima bay culammadu yidhaahdaan labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa waxay ka habboon tahay labada in mid camalfalka laga tuuro ka kalena lagu camalfalo waayo asal maxaa u ah adilada muxkamnima u asala alaslu fi ladilati alixkaamu asal waxaa u ah adiladu inay muxkamo tahay oo lagu camalfalaayo camalfal baa loo soo dejiyey marka inta laga badbaadi karo ee maaro kale loo heli karaa naskhi ahayn naskhi lagu xambaari maayo ya marka maaro kale la waayo naskhi waa la maraya taarikhda inta la eego inka dambeeye la yidhaahdo ka dambeeya lagu camal falaya waayo naskhu caqlan wa sharcan waa jiraa maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha qur'aanka iyo xadiiskuba waa sheegaya ya caqligana waa lagu garanayaa amarka dambeeye iyo xukunka dambeeye in lagu camal falo waa lagu garanay saxaabadiina maxay yidhaahdeen sida ibnu cabaas laga soo wariyay kunna natatabacu amra rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam alaxdaa falaxda awaamirta rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaan u qaadan jiray midba ku ka cusub yahaanu qaadan jiray yani waa caqlan dadku waxay garanayaan hadda imika markaa maxaa lagu yidhahdaa ciidamada amarba amarku ka dambeeye raac baa la yidhahdaa saasaa lay amray haddii markaa amar dambe soo dhaco amarka dambu raacaya oo arrin caqlan la garanaayo inay saa tahay sharcigana saasay ugu sugan tahay laakiin markay kulmi karto labadaba lagu wada camal fari karayo waxaa horeeya jamcigaa horeeya iyo iswaafajinta taasaa horraysa inay asal adilada ixkaamku u tahayna aayadda suuratu aali cimraan baa laga qaataa waladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi waukharu mutashaabihaat haalibka kitaabka maxaa laynoo sheegay inay muxkama tahay saasaa laynagu sheegay wa hada wamaa bacdahu marka nusuusahan sheegaya icraadka iyo safxiga iyo cafinta iyo kadaaga sheegayaa maaha waxaan laguba camal falayn maaha ya ee waxa weeye waa marka waa la kulminaya imanka waxaanu soo marray darsigii xalay miyuha mise kii ka horreeyey waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida kii jeesta kumaanu soo dirin xaalaad markaa ilaalinayso kumaanu soo dirin wuxuu jalaalaynku yidhi wa qabla alamri bilqitaal wuxuu ishaarayaa maxay inay mansuukho tahay buu ku ishaaraya waa intaan dagaalka la amrin ya laakiin famaa arsalnaaka calayhim xafiidan miyay diidaysaa yani waxa dagaalkii miyay diidaysaa ka hor imanaysaa weji waxaan la kulmi karin miya may waa la kulmi kartaa xataa dagaalka marka la amray acmaashooda inuu ilaaliyo miyaa loo soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam looma soo diray jihaadka la amraya dagaalka la amraya waa masala ukhra waa masala ukhra eh, laakiin markaa xataa jihaadka la amro dagaalka la amray acmaashooda yaga ilaali oo waxa markaa ay samaynayaan adaa ka mas-uula miyaa lagu yidhi maya masala mucayana oo ah markaysagaa jihaadka lala jihaadayo o lala dagaalamayo umbaa markaana la amraye yacni markaa lafteeda inuu acmaashooda kala ilaaliyo mid loo soo diray ma aha nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal eh, xukunkan se yani ku saabsan hadda in la daynaayo eh, kani wuxuu noqonayaa mid yacni markaa amarkan kale ka dambeeyey oo yacni markaa gaaladoo dhan in la dagaalamo markii dambe la amray oo ciddii yacni marka ballan lahayd oo ballankuna markaysaga mu'aqat u ahaa yacni marka ayaa laga soo reebay laakiin ciddii cahdigooda ama mutlaqa ahaa ama cuhuuddii burisay ama wax la mida cuhuuddoodii waa la lahay cuhuddoodii waxaa la yidhi afartaa bilood wixii ka dambeeya yacni waxay noqonayaan yani dagaal baa inaga dhexeeya haddaydaan islaamin dagaal baa inaga dhexeeya marka xukunkan calaa kulli xaal yani markaa ahlucilmi badan baa odhanaya waa mansuukh walow shaa allahu hadduu allah dooni lahaa tasliitahum calaykum inuu idinku salido tasliita uu qadaray waa mafcuulkii shaaa weeye shaaa mafcuulkeeduna markay shardiyo dhacdo haaliban waa la xadfaa ya waxaa laga qaataa jawaabu shardigaa laga qaataa mafcuulka oo wax jawaabu shardigu ku tusinayo ya baa mafcuulkii noqonaysa isagaa daalli u ah jawaabu shardigana waa maxay la lasallatahum calaykum marka muxuu noqonayaa mafcuulkii shaaa tasliitahum calaykum hadduu ilaahay dooni lahaa maxay tasliitahum ay tasliitahum sallidaadooda uu idinku sallido dirista uu idinku diro iyaga calaykum korkiinna ku diro inay idinla dagaalamaan hadduu taa dooni lahaa hee la sallatahum calaykum waa idinku sallidi lahaa iyaga ayuu idinku diri lahaa calaykum idinka korkiinna calaa qitaalikum dagaalkiinna iyo diriirtiinna ayuu idinku diri lahaa bi an yuqawiya quluubahum oo siduu ugu sallidi lahaa dee waa inuu qalbiyadooda xoojiyo ya qalbiyadooda inuu xoojiyo dee una qadaro inay dee la dagaalamaan ila ataqdiir min allah taqdiirku xagga allah buu ka ahaaday ficilka soo dhacayaana wuxuu ku dhacayaa biqadarin min allah qadar ilaahay qadaa iyo qadar ilaahay buu ku dhacayaa walow shaaa allahu hadduu ilaahay dooni lahaa dirista uu idinku diraayo gaalada yacni ama qowmka hadda la soo sheegay ee cahdiga iyo ammaanka idinka doonayay sulxiga ee gaalada ah inay idinla dagaalamaan inuu idinku diro hadduu dooni lahaa la sallatahum calaykum waa idinku diri lahaa idinku sallidi lahaa fala qaataluukum markaasay idinla diriri lahaayeen walaakinahu lam yasha'hu ha yeeshe ilaahay ma doonin dirista uu gaaladaa idinku soo diraayo dirirtiinna ay idinla dirirayaan ku soo diraayo faalqaa fii quluubihim alrucba wuxuu ku tuuray qalbiyadooda gudahooda alrucba cabsi iyo baqashuu ku tuuray arucba iyo alrucba waa laba luqo weeye waa laba luqo waa bitakfiifi watathqiil waayo dammadu ama xarakadu waa saqiilo dammo markay tahayna waa ka sii daran tahay xarakaadka kale waa asqalu xarakaat amaa reebista la reebayaana waxa weye waa takfiif wax kastoo wasniga fucli ku yimaada fucul iyo fucli baa ku bannaan ya qur'aankaabaa la akhriyay labadaba fa in ictasaluukum haddii markaa ay idinka dheeraadaan falam yuqaatiluukum aynay idinla dagaalamin ama idinla diririn wa alqaw ilaykum asalama wa alqaw ay soo tuuraan ilaykum xaggiinna u soo tuuraan assalama nabadgelyadii heshiiska assulxa sulxiga ay ku soo tuuraan xaggiisa asuluxana bannaan ila wax kastoo fucli ku yimaaddaa fuculna ku bannaan alfuculuna ku bannaan yusru iyo yusru sulxu iyo suluxu rucbu iyo rucbu wahaakada ay inqaadu nabadgelyada idinku soo tuureen iyo heshiiska waxaa loo jeedaa inqaaduu way hoggaansameen ayaa looga jeedaa famaa jacala allaahu lakum calayhim sabiila famaa jacala allahu allah ma yeelin lakum idinka idinma yeelin calayhim yaga korkooda sabiilan waddo aa ku laysaanoo ku qabataan idiinma yeelin dariiqan bilakhdi waalqatli waddo yacni uma yeelin bilakhdi qabasho la qabanaayo waalqatli iyo dil la dilaayooo la laynayo ilaa xagga hore waxaa ku jira fakhuduuhum waqatuluuhum baa ku jirta aayaddan mawduuca ay ku saabsan tahay waxay kollay culammadu yidhaahdeen aayaddu kollay mansuukho weeyo aayadda bara'a lagu nasakhay ibnu jariirna waxaabuu soo naqliyey inay ijmaac tahay arrinkaas ibnu jariir wuxuu yidhi in ahla ataawiili ajmacuu cala ana dalika nusikha bibaraa'ah ahlu ta'wiilku tafsiirka qur'aanka cidda u ehelkaahi waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen xukunka aayaddan lagu sheegay ila aladiina yasiluuna ilaa qawmin baynakum wa baynahum miisaaqa in lagu nasakhay bibaraa'a bara'a lagu nasakhay waa aayaddii faida insalakha alashhuru alxurum faqtlu lmushrikiina xaysu wajadtumuuh haddaba tan ku saabsan ila aladiina yasluuna ilaa qawmin baynakum wa baynahum miihaaq waxa weeye qolaa heshiis la yeelanayaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintuba heshiis bay la yeelanayaan markay heshiis la yeeshaan ayaa markaa heshiiskii wuxuu yani markaa saamaxayaa darafkii ciddaas heshiiska lala yeeshay cid kale inay ka soo geli karto sidiiba dhacday sulxulxudaybiya sulxulxudaybiya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo suhayl ibnu camri oo matalaya gaaladii baa heshiiska wada qortay markii hore muslimiinta iyo gaalada quraysheed bay ka dhexaysay heshiiska marka sidaa loo qoray waxaa la ogolaaday dadka kale ee markaa dee mandiqadaa degaa agagaaradaa inay darafkay doonaan heshiiska ka soo geli karaan oo ka qayb noqon karaan heshiiskaas saas aawadeed laba qabiiloo qolana loodhan jiray bani bakrin loodhan jiray qolana loodhan jiray bani khusaaca baa qoloba daraf ka soo gashay qolada bani bakri waxay ka soo gashay darafka qureysheed oo waxay yidhahdeen annaguna xaggan baanu ka gallay heshiiska oo quraysh baanu markaa heshiiskaa kala xeernahay oo kala midnahay waayahay bani khusaaca iyagu waxay yidhahdeen tarafka muslimiintaanu heshiiska ka soo gallay bani khusaaca markaa ma wada islaamin qayb muslimiini waa ku jiraan qayb kaloo gaaliina waa ku jiraan laakiin ka qabiil ahaan labadan qabiil baa waxaa ka dhexeeyey colaad bani bakr iyo bani khusaaca markii waxa weeye bani bakri xaggaa ka soo gashay bani khusaaca xagga kale ka soo gashay weliba waxaa jirta bani khusaace iyo yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa ka dhexayn jiray yacni xidhiidh oo xataa bani khusaaca kuwooda gaalada ahi yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood baa laga yaabaa ama inay u soo digaan ama war u keenaan ama wax la mida ama haddii dhagar loo mareegaayo ay markaysagaa u soo digaan markaa sidaas ayaa dhici jirtay markii saasi dhacday oo labadii qolo qoloba gees eh, ka soo gashay heshiiska markii dambe waxa isku dhacay qoladii reer bani bakri baa weeraray iyagoo qurayshina ku caawinayso bay reer bani khusaaca weerareen heshiiskii sulxulxudaybiya saasuu ku jabay ma aha muslimiintii markaa yacni reer madiine inay eh, weerareen oo ku duuleen laakiin qoladan marka way bani khusaaca oo heshiiskii soo gasho tarafka nebiga iyo muslimiinta ka soo gashay ayaa bani bakri oo qurayshina garab siinayso waxay weerareen yacni bani khusaacay weerareen markay weerareen halkaasaa markaysaga qoladii reer bani khusaaca ay dhambaal u direen markaysaga nebiga calayhi salaatu wasalaam bay markaa dhambaal u direen oo sheegaya markaa ballankii nimankii inay jebiyeen yacni marka ay dabeedna laayeen weliba markaysa marka ay yidhaahdeen annagoo aan tukanayno sujuudsan bay markaysaana laayeen heshiiskii saasuu ku jabay maadaama sulxu xudaybiya heshiiskaasi jabay nebigu waa ku soo duulay ya nebiga waa ku soo duulay heshiisyada gaalada lala yeesho si cad oo aan jabin mooye wax kala aqbali karin hadday ula yimaadaan uma baahna in la ogeysiiyo fambid ilayhim calaa sawaa iman mayso laakiin taasi maxay imanaysaa markay tahay amaaraad keliya la hayo oo aan marka waxa weeye jebin cad aan lahayn jebin cad markaan la haynin ee amaaraadun markaysaga la hayo inay damacsan yihiin inay jebiyaan xaaladda caynkaasa ayaa marka waxa weeye la odhanaya ogeysiya la odhanaya wa ima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa laakiin markay si cadoo sariixa oo jebin mooye wax kale aan aqbali karin ay u jebiyaan laa yuxtaaj ilaa nabd looma baahnaa ilaa nabdi cahdin ballanka in la tuuro looma baahna waa iyaga hore u tuura saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni uu ku soo duulay isagoo aan ku odhanin wax heshiisii inooma dhexeeyo waa iyagaa si cad u jebiyey saas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray kacbu bnu ashraf in la dilo iyadoo uu heshiis ka dhaxeeyey maadaama wax ballanjabin mooye wax kale aan aqbali karin u la yimi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu caayey oo dhaleeceeyey oo dacaayadeeyey oo cadawa ku soo abaabulay kullu daalika uu sameeyey borobagaaddo badan oo uu nabiga ku dacaayadaynayna uu sameeyey yacni mid markaa xaajo loo qabo ma aha ballankii maanta laga bilaabo ballan dhexeeyo uma baahan waayo wuxuu la yimi bima laa yaxtamilu ilaa naqda alcahdi waxaan aqbali karin ballanburin mooyaane wax kale saas aawadee laa yaxtaaju ila nabdin waa yahay xasirat suduuruhum wuxuu u qadaray qad yacnii jumlo maadiye ahi hadday dhacdo xaal ay dhacdo waxay yidhaahdaan jamaahiirta basriyiintu waa in qad waa in markaa la sheegaa imaa lafdan wa ima taqdiiran ama ha noqoto mid lagu dhawaaqay oo nudqi ahaan ugu sugan ama ha ahaato mid la qadaraayo ha ahaato inkastoo culammada qaarkood ay leeyihiin yacni waxa weeye waa labaduba waa jaa'is oo waxba xaajo looma qabo waxay qadday eh, ku tacliiliyeen markay leeyihin waa la qadaraya haddayna oolin waxay yidhaahdeen maadigu wax tegi uu sheegayaa eh, marka maadigii jumladii maadiga ahayd markay xaal dhacdo qad waxaa loo qadarayaa si ay maadigii xaalka ugu soo dhowayso ya culammada qaarkood waxay leeyihiin sida kuufiyiinta ee bacdulbasriin ay ku tageen yacni alxaalu alicraabiya xaalka icraabiga ah iyo xaalka zamaniga ah yacni kama dhexeeyo talaasum kama dhexeeyo inay islaasimaan waxba maaha yani wuxuu noqon karaa xaalku wax markaa tegey buu noqon karaa wax joogu noqon karaa muqaarin ah wax mustaqbaliyuu noqon karaa xaala muntadara mid walba waa noqon karaa xaala mustaqbaliya saddexda zaman mid walba waa ka suuragal marka laa talaasuma bayna alxaali alicraabiyati waalxaali azamaniya xaalka zamaniga oo wakhtiga la jooga ah iyo xaalka icraabiga ah wax talaasum oo ka dhaxeeyaa ma jiro sidaas aawadee xaajo looma qabo in la yidhahdo ilaaba ilaa haddaynay oolin waa la qadarayaa bacdi baa tatabucay intay qur'aanka kaga timi ficil maadi oo xaal dhacay oo aan qad la sheegin markaasaa waxay tiriyeen boqol iyo koob iyo lixdan mawdic oo ficil maadi oo xaal dhacay qur'aanka oo aan qad ka horay marka culamada qaar waxay leeyihiin hadday joogto waa sida fiican haddaynay jooginna waxba taqdiirkeeda looma baahna laakiin basriinta badankoodu sidan bay qabaan in ilaaba ilaa la qadaraayo haddii aynay oolin allah waxauu yidhi satajiduna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum waya'manuu qawmahum kulamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha fain lam yactaziluukum wayulquu ilaykum asalama wayakufuu aydiyahum fakhuduuhum waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum wa ulaa'ikum jacalnaa lakum calayhim sulطaanan mubiina satajiduuna aakhariina waxaa heli doontaan qaar kale ayaa heli doontaan kuwaa kale oo yuriiduuna doonaaya yuriiduuna waxay sifo ka tahay aakhariinka an ya'manuukum an ya'manuukum ay an ya'manuu minkum baa macnuhu dhacaya inay idinka idinka nabad galaan ee doonaaya waya'manuu qawmahum ay waya'manuu min qawmihim doonaayana qowmkooda inay ka nabad galaan oo labada qolo qolona aynay dilin bay rabaan marka waxa weeye waxay ku gabanayaan markay mu'miniinta u yimaadaan islaamnimada inay muujistaan marka an ya'manuukum markay tahay waa nabadgelinayaa yacnii waxaweye ficilku marka hore inuu cidna ah, la nabadgelinayo la sheegaayo yacni marka hamza ayaa la geliyaa saas aawadeed aamana ayay noqotaa yacni waxaweye sida marka suuratu quraysh ba ay ugu timi wa aamanahum min khawf wuxuu ka nabadgeliyey min khawfin cabsi buu ka nabadgeliyey oo markay ahayd baa marka hamse kale la keenay tii hore mad noqotay tii hore marka mad loo bedelay ayay marka aamano noqotay aamanahum wa aamanahum waa nabadgeliyey min khawfin marka hadda markay tahay amina yamanu waxaa laga tilmaamayaa an ya'manuukum ay an ya'manuu minkum ay min qitaalikum dagaalkiinna iyo dilkiinna inay ka nabad galaan bay rabaan oo ammaan gelisaan markaasay islaamnimada muujinayaan biidhaar liimaani waa ka kuu qadaraya biidhaari aliimaani cindakum iimaanka inay agtiinna ku muujiyaan bay doonayaan inay idinka nabad galaan jamalka laftiisu wuxuu ka soo naqlinaya shihaab inuu yidhi ya'manuu min qitaalikum biidhaari alislaami cindakum samcaani wuxuu odhanayaa yuriiduuna an ya'manuukum wa ya'manuu qawmahum ay yuriiduuna an ya'manuu minkum wa min qawmihim marka idinkana inay ka nabad galaan bay rabaan waxay doonayaan inay ku gabadaan islaamnimadiiyo iimaanka ay muujisanayaan biidhaari liimaani cindakum ayay doonayaan inay gabbood ka dhigtaan oo idinkaga nabadgalaan wa ya'manuu qowmahum qowmkoodana inay ka nabadgalaan bay rabaan gaalada ah bilkufri gaalnimada markay u noqdaan iyagii gaalnimadii bay iska caddaysanayaan gaalnimadii bay iska caddaysanayaan idaa rajacuu ilayhi markay u laabtaan marka iyagana inay ka nabadgalaan ayay rabaan marka muraadka looga jeedaa waxay tahay labadiinna qoloba inay idinka nabadgalaan bay rabaa qolana aynay laynin oo markay idinka idinla joogaanna islaamnimaday muujisanayaan markay qowmkoodii gaalada ahaa ay ku noqdaanna gaalnimadoodii bay iska caddaysanayaan markan horeba niyad uma muujisanayaan islaamnimada ee waxay uga jeedaan inay ku gabbadaan oo kaga badbaadaan markaa dilka iyo dagaalka saasay doonayaan kullamaa rudduu ila alfitnati mar kastoo yacnii loo celiyo fitnada oo fitnadii loogu yeedho fitnada waxaa loo jeedaa gaalnimadii baa loo jeedaa urkisuu fiiha waa lagu celinayaa oo bimacnaa gaalnimadii bay ku dhacayaa rigsiga aragsigu waxa weeye waa qallibaadda weeye ya alraksu wannaqsu waa shayga madixiisii in manje loo celiyo oo hoos markaa loo qallibo waayo islaamku waa culuwi oo waa koreeyaa gaalnimaduna waa hoosaysa wax hooseeyay ka dhigan tahay marka waxa weeye urkisu fiiha yacni hoos baa loogu celinayaa kufrigii iyo xumaantii waa loo qallibaya fain lam yactaziluukum hadday idinka dheeraan waayaan oo dagaalkiinna ay ka dheeraan waayaan wayulquu ilaykum asalama ay idinku soo tuuri waayaan yacnii heshiiskii iyo nabadgelyada wayakuffuu aydiyahum aydinka idinka laaban waayaan gacmahooda aydinka laaban waayaan gacmahooda fakhuduuhum qabta waqtuluuhum dila xayu faqiftumuuhum meeshaa ka heshaanba dila allaaya wa ulaa'ikum kuwii naas jacalnaa lakum calayhim sultaanan mubiina jacalnaa waa yeelnay lakum idinka waxaannu idin yeelnay calayhim iyaga korkooda sultaanan yacni markaa awood baanu idinku yeelnayo xujo mubiinan bayinan cad ayaanu idinku yeelnay aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qolyo doonaaya inay marka hore islaamnimo muujistaan haddana markaa gaalnimadii dib ugu laabmay oo markay idinka idinla joogaanna islaamnimaday muujisanayaan markay qowmkoodii gaalada ahaa ay ku noqdaanna gaalnimadoodii bay iska caddaysanayaan ayay doonayaan inay gabbood ka dhigtaan oo idinkaga nabad galaan haddana haddii gaalnimada loogu yeedho gaalnimadu bay dib ugu noqonayaan iyagoo qalliban oo madaxa u forora ya marka haddii ay dagaalkiina ka dheeraan waayaan oo nabadgeliyo idin siin waayaan ammaan idin siin waayaan oo gacmaha idinka laaban waayaan qabta oo qafaasha oo laaya meesha ka heshaanba marka saas ayaa la amraya allah waxau yidhi satajiduuna waxaa heli doontaan aakhariina qaar kale kuwaa kale oo yuriiduuna doonaaya an ya'manuukum inay idinka nabadgalaan doonaaya maxay ku doonayaan biidhaari iliimaani cindakum iimaanka inay muujiyaan oo agtiinna ka muujiyaan markay idinla joogaan aamannaa bay odhanayaan iyo aslamna waa islaamnay waa rumaynay saasay odhanayaan waya'manuu qawmahum iyo qowmkooda inay ka nabadgalaan oo labada qoloqolona aynay dilin bay rabaan bilkufri gaalnimada ku nabadgeliyaan idaa rajacuu ilayhim markay u noqdaan way laba aflaynayaan markay idinla joogaan iyo markay iyaga la joogaan wa hum asadun wa khatafaan waa labada qolee marka asad iyo khatafaan la kala odhan jiray waa laba qabiil waxay yidhaahdeen eh, culammada qaarkood qadimuu almadiinata fa aslamuu suma rajacuu ilaa diyaarihim fa adharuu kufra madiina yimaadeen way islaameen oo islaamnimay muujisteen dabeedna guryahoodii markay haddana ku noqdeen bay gaalnimadii ku laabteen waxaa kaloo qataada u yidhi waa qolo tihaamo ku sugnaydoo ku yidhi yaa nebiy allaahi laa nuqaatiluka walaa nuqaatilu qawmana nebi allow aadna kula diriiri mayno ee dadkayaga qowmkayga iyo duulkaygana la diriiri mayno marka waxay doonayeen nebigu inuu nabadgeliyo yaa haddii qofku aanu islaamin eh, waa jirtay waayadii hore ee eh, dee marka waxa weeye yacni fii awaa'il alislaam ama fii awaa'il alhijra in gaalada la kala reebreebaayey oo dee qaybna lala dagaalamayey qaybna la daynayey eh, qaarna heshiis lala yeelanaayo laakiin markii dambe islaamku u xoogaystay waxaa la yidhi gaaladoo dhan la dirira waqaatiluu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaaffa kulligood la wada dagaalamaa xaaladda caynkaasa dee waa marka awood loo leeyihi laakiin markaan awood loo lahayn gaalada dhammaanteed in lala wada diriro waxaa markaa la samaynayaa oo xikmada iyo sharciguba ay keensanayaan iyo caqliguba in qaybna lala diriro qaybna marka waxa lala heshiiyo oo gaaladii waxa weeyaan aan faran gees walba layskaga furin satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum wa ya'manuu qawmahum kullamaa rudduu ila alfitnati goor kastoo rudduu loo celiyo ila alfitnati fitnada loo celiyo waxaa looga jeedaa ducuu ila ashirki loogu yeedho gaalnimada urkisuu fiiha waa lagu celiyaa iyagoo madaxa u forora yacnii qalliban waqacuu ashadda wuquuc waxay ku dhacaan dhicitaanka ugu daran inaga hore u soo sheegnay alraksu wannaqsu inay tahay yacni qallibaadda ay tahay saas aawadeed mankuuska waxaa la yidhaahdaa waa qofka marka waxa weeyaan dabakeenka mankuus baa la yidhahdaa mankuus ya ilmuhu markuu dhalanaayo madaxuu horaan keenaa dee hadduu manjaha horaan keeno waxaa la yidhaahdaa waa dabakeen baa la yidhahdaa carabigana mankuus baa la yidhahdaa mankuus ayaa la yidhahdaa waa maaddadan waman nucammirhu nunakisu fi lkhalqi maaddadaas weeye kii aanu u cimri dheerayno nunakisu waxaannu qallibnaa oo aannu markaa waxaa weeye foorarinaa fi lkhalqi abuurkiisaannu isku soo yaraynaayoo soo foorarinaa ninkii sidaa u taagnaayo sidaa u dheeraa baa soo foorarsanaya ilaa qaarkood ay jilbaha dee gaadhayaan aa la soo qallibaya tafaasiirta qaar waxay odhanayaan sida khaasin oo kale siduu xaashiyadu soo naqlinayo urkisuu fiiha rajacuu ila alkufri wacaaduu ilayhi mankuusiina calaa ru'uusihim waxay u noqonayaan gaalnimadii iyagoo madaxa u foorora oo u qalliban madaxaa loo qallibayaa waxaa laga dhigay muhayaru siiqa laga dhigay waqacuu ashadda wuquuc waxay ku dhacayaan dhicitaanka ugu daran oo qofku markuu dhacayo dee waxa weeye mar badhidu u dhacaa mar hortuu dhacaa laakiin hadduu intuu saa u soo dhaco madaxa markaysaga ugu soo horraan dhaco meeshii hoosaysay oo madaxa ugu horraysiiyo dee waa ashaddu wuquuc waa dhicista ugu daran ya waa sida ahlunaarka naarta loogu tuuraayo ila wejigaa ugu horraynaya meesha ku dhaceen way xidhxidhan yihiin dabeedna saasaa loogu tuuraya afaman yattaqi biwajhi suu'a cadaab waa yahay fain lam yactasiluukum hadday idinka dheeraan waayaan bitarki qitaalikum ay idinkaga dheeraan waayaan dagaalkiinna iyo dirirtiinna inay ka tagaan wa yulquu ilaykum asalama walam yulquu ilaykum asalama ficilka manfiga abay ku cadfan tahay sidaas aawadeed nafyigu musallad buu ku yaho labada ficila dambena waa ku dhacayaa ila manfigay ku cadfan tahay manfiga markay ku cadfan tahay nafyigu musallad buu ku yahay nafyigu waa ku dhacayaa marbaa waxa dhacdaa nafyiga iyo ficilkoo wada socda in lagu cadfo ou isagu noqdo muhbat laakiin halkan maaha laakiin marna waxaa lagu cadfayaa manfiga keliya la nafyaa lagu cadfayaa markaasaa waxa weye waxay ka dhigan tahay tanna inuu nafyigu galay wa ilaykum asalama ay walam yulquu ilaykum asalama waa kaa qadaraya markaa lamtii wuxuu ku tilmaamayaa nafigu inuu intaba musallad ku yahay saddexda ficila isdaba yaalla yactaziluukum iyo iyo yakufu ilaykum asalama ay walam yulquu ilaykum asalama ayna nabadgelyadiyo sulxiga idinku soo tuurin wayakufuu aydiyahum walam yakufuu aydiyahum gacmahoodana ayna idinka laabanin cankum xaggiinna inay yacni markaa idinla diriraan gacmaha ayna ka laaban hadday sidaa yeeli waayaan fakhuduuhum qabta bilasri waxaa ku qabataan kafaalada qafaalataan waqtuluuhum laaya xayu faqiftumuuhum meeshaa ka heshaanba ku laaya wajadtumuuhum aa ka heshaan wa ulaa'ikum kuwiinaa la soo sheegay jacalnaa lakum waxaanu idin yeellay idinka waxaannu idin yeellay calayhim yaga korkooda idinku yeellay sultaanan awood baan idinku yeellay iyo xujo iyo burhaan mubiinan bayinan cad ayaan idinku yeellay hadda markaa jacalnaa bimacnaa sayarnaa markay tahay laba mafcuul bay u baahan tahay laba mafcuul markay u baahan tahay mid wuxuu noqonayaa mutacallaqa jaarka ku tacalluqaa jacalnaa sultaanan mubiinan baanu yeelay lakum ay kaa'inan lakum idinka idiin sugan baanu ka yeellay calayhim iyaga korkooda ayaannu idinka yeellay marka waxay noqonaysaa labada jaar mid ahaan in mutacallaqiisa laga dhigo yani marka mafcuulkii yani marka laga dhigo labadii mafcuul mid ahaan laga dhigo mafcuulkii labaad laga dhigo waayahay waxaa kaloo bannaanaanaysaa in waxa weeye calayhim la yidhaahdo waxa weeye sultaanan baa dee laga xaalaynaya jacalnaa waa yeelnay lakum ay kaa'inan lakum mid idinka idin i sugan baannu ka yeellay calayhim yaga korkooda ayaanu ka yeellay sultaanan suldaan suldaankaasoo sultaanka waxaa loo jeedaa xujo iyo daliil baa loo jeeda burhaan baa loo jeedaa mubiinan bimacnaa bayiinan cad burhaanan bayinan daliil cad baa loo jeeda burhaanku waa daliilka awdaxu daliil baa la yidhahdaa sultaanka waxay dhahan sultaan kastoo qur'aanka ku sugan waxaa loo jeedaa xujadaa loo jeedaa sida marka laga soo wariyey selafka qaarkood cikrime iyo waqayrkii burhaanan bayinan burhaan cad ama daliil cad oo daahiran muuqda calaa qatlihim oo dilkooda daliil u ah wa sabyihim iyo qafaaladkooda daliil u ah liqadrihim ballanburintooda daraaddeed loo dilaayo loo qafaalanayo oo loo qafaalinayo allah waxau yidhi wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a wamaa kaana limu'minin uma suuragal aha muumin an yaqtula mu'minan inuu muumin dilaa uma suuragal aha ilaa khata'an ay ilaa mukhti'an xaalu markaa yahay mukhtian mid kama yani u dilaya mooyaane ama qatla khata'in inuu yahay mooyaane inuu markaa muumin dila uma suuragal yani uma bannaana waman qatala mu'minan khata'an fataxriru raqabatin mu'mina waman qatala ku kastoo dila mu'minan muumin dila khata'an ay mukhti'an xaaluu kama u dilaayo dila ama qatlan khata'an dil khata'a dila masderka qadarto deedna masder ka sifayso fatxriiru raqabati mu'mina ay fa calayhi korkiisa waxaa saaran qaatilkaas taxriiru raqabatin qoor inuu xoreeyo qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah iimaan ku sifaysan yacnii shakhsi baa loo jeedaa iimaan ku sifaysan min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadat alkulli wadiyatun iyo mag ayaa saaran magtaasoo musallamatun loo dhiibaayo ilaa ahlihii ehelkiisii intii ka ahaatay loo gudaayo la siinaayo waa loo sallimaya waa la siinaya ilaa an yasaddaquu inay sadaqadaystaan mooyaane haddii kale waa la siinaya culamada qaarkood istisnaaga mutasil bay ka dhigeen bacdina munqatic bay ka dhigeen hadday sadaqadaystaan taasi waa u bannaanta laakiin itisaalku hadduu suuragal yahay mutasilnimada in lagu wada ayaa fiicanoo alaslu fi listisnaa'i alitisaal asal waxa waa istisnaaga itisaal baa u asla munqaticnimadu waa khilaafulasli oo yacni waxaa lala yimaada ama la irtikaabaa marka itisaalku suurageli waayo yasaddaquuna yatasaddaquu bay ahaydoo ta'diiyo saadkii baa laysku idqaamay inta ta'diya saad loo beddelaa saadka saadka lagu idqaamay fain kaana min qowmin caduwin lakum fain kaana hadduu ahaaday ay huwa shakhsiga la dilay min qowmin mid qolo ka mida hadduu ahaaday qoladaasoo caduwin lakum col idinka idinla ah oo dagaal idinka dhexeeyo qolo gaala ah oo cadow idin ahoo dagaal idinka dhexeeyo heshiis aydaan lahayn wa huwa mu'minun wa huwa isaguna mu'minun muumin uu ahaaday fataxriiru raqabatin ay facalayhi ay facala alqaatili kii dilay waxa saaran ee khata'an u dilay taxriiru raqabatin qoor inuu xoreeyo qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah maadaama marka qaraabadiisii aynay iimaan iyo cahdi midnaba aynay lahayn wax diyoo la siinayaa wa in kaana hadduu ahaaday min qowmin qolo mid ka mida hadduu ahaaday shakhsiga la dilay qowmkaasoo baynakum wa baynahum miisaaqa idinkiiyo iyaga heshiis idinka dhaxeeyo fadiyatun musallamatun ilaa ahlih ay fa calayhi waxa saaran kii qaatilka ahaa waxa saaran casabadiisay markaa fuulaysaayee isagaa la isnaadiyey diyatun musallamatun diyo la siinaayo loo sallimaayo bimacnaa loo gudaayo ilaa ahlihi qofka la dilay markaa ehelkiisii la siinaayo loo gudaayo wa taxriiru raqabatin iyo qoor in la xoreeyo qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah yacni qof muumina la xoreeyo lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo faman lam yajid kii aan helin qooruu xoreeyo oo addoommo la xoreeyaaba aynay jirin amaba waa jiraane isagaan haynin maaluu ku xoreeyo fa siyaamu shahrayni mutataabicayni ay fa korkiisa waxaa saaran siyaamu shahrayni laba bilood soonkoodii labadaa bilood oo mutataabicayni israacraacaya oo xidhiidhsan tawbatan min allaah ay liyatub tawbatan min allah ha toobad keeno toobad xagga allah ka ahaatay ama taaba allaahu calayhi towbatan allah baa ka toobad aqbalaya towbatan towbad towbaddaasoo min allahi xagga allah ka ahaatay wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan aayaddani waxay ku saabsan tahay dilka kama ah iyo axkaamta ka waajibaysa haddii qof markaa muumina kama loo dilo dil aan kas ahayn ama bareer ahayn axkaamtiisu maxay noqonaysaa ugu horreyn waxaa laynoo sheegayaa qof muumina inuu qof muumina dilaa mid u bannaan ma aha maa kaana marka layidhi waxaa laga qaadanayaa arrinka noocaasi markaysaa waxaan yacni ma yacni uma bannaana wuxuu ku dhici karaa khata yacni sida kale xagga haddii laga eego wuquuca waa dhici karaa laakiin waxaa loo jeedaa dee markaysaga yacni dembi la'aan wuxuu ku dili karaa un khaa ayuunbuu ku dili karaa kama buu ku dili karaa wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a si kale inuu dilaa uma bannaana waa jiraan axwaal qofka muuminkaa dhiiggiisu bannaanaadaa laakiin markaa asbaab baa dee keensata laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa alaas qof muslima dilkiisu ma bannaana saddex mid inuu la yimaado mooyaane saddexaasi waa maxay saddexaasi waxa weeyaan nafsu binafsi waa inuu qof markaa yacni markaa mu'mina dilay dil badrheer ah oo cudwaan ah oo xadgudub ah yacni waa inuu dilay maanic qisaasta u diidayaan aanu jirin sida waalidiyada laa yuqaadu alwaalidu liwaladihi kaas waa loo dilayaa qisaasan baa loogu dilayaa haddii awliyaau lmaqtuul ay doortaan kii markaa waxa weeye qof muumina dil xadgudub ah oo badrheedha dilay oo camdi ah oo cudwaan ah waa loo qisaasayaa haddii qisaasta laga cafiyana dee mag baa laga qaadanaya qisaas ama diyo labadaa mid ahaan baa saaran fa huwa biaxadi nadarayn ima an yuqaada wa ima an yuudaa ama waa in loo dilaa ama waa in laga diya bixiyaa waa yahay marka dilkii khata'a markuu dhaco maxaa ka imanaya waxaa ka imanaya mar qofka muuminka la dilay dad mu'miniin uu ka mid yahay oo qaraabadiisu ehelkiisu waa mu'miniin marna waa gaalo cahdi muslimiinta la isagina waa muumin marna waxa weeye waa gaalo muslimiinta cadow la ah oo xarbiya dagaal kala dhexeeya saddexda waa la kala sheegay marka qofkii muuminkaa marka khata'an loo dilo qaraabadiisina muslimiin tahay waxaa ka waajibaya laba shay mid waa diyadii hadduu khata'a yahay qisaasi kama timaado laakiin mag baa ka timaada iyo kafaaro magtana waxaa lagu leeyahay casabada iyo xigtada iyo tolka qofka qaatilka ah ee dilku ka dhacay casabadiisaa lagu leeyahay isagana kafaaro ayaa lagu leeyahay kafaaradaas waxaa horraysa marka hore qoor inuu xoreeyo mu'minad ah fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu diyadana way cafin karaan diyaduna sideedaba waa dhaxal cidda qaadanaysa ama cafinaysaa waa warasadiisii waa ciddii lahayd ciddii magta lahayd weeye magta sharcan ma bannaana inay qabiilku iska qaybsadaan oo jifiya qubano loo kala qaado la yidhahdo waannu qaybsanaynaa wasaanu marka kale u bixinaynana markanna u qaybsanaynaa dulmi weeye xeerarka dulmiga ah ee jiray ka mid tahay ee waxa weeye muddo badan lagu macaamilayey agoon badanna xoolahoodii lagu cunay yacnii dad fara badanii xoolo agooneed ka dhergeen mag baannu qaybsannay bay yidhaahdeen hebel baa la dilo dee intaasina qubanay ahaydoo waa qaybsannay intaasina jife bay ahaydoo waxa la siiyey raaskii weliba dee warasadii la siin maayo ya raaska hoosaa la siinaya raaska hoosaa la siinayo agoontii maxaa ku hagaagayaa wax yaraa naf lahayn baa ku hagaagaya wixii kale dad kalea u tashaday war waxaasi dulmi weeye ruuxii wax ka cunow iska celi towbadi kuma filla ya waxallo wixii qayb aad ka qaadatay qaanteeda aakhire waa loo soo xaadirayaa maalin xasanaadka inaad ku qaanbaxda mooyaane wax kale aanad haysanin ayaa cibaadaadkaagii iyo xasanaadkaagii loo soo xaadirayaa oo loo goosanayaa maantaad adduunyada joogtaa maantaad xoolo shaqaysan kartaa tawbadii kaa ridi mayso maalka xaaraantii aad cuntay aad tihi waa magtii hebel baannu qaybsannay aan ka toobad keeno astakfirullah baan idhi kaama anfacayso waa maalulkhayr aakhire waa loo haystaa markiisa qof waliba wuxuu ka cunay qof waliba wuxuu ka cunay aakhiro waa loo haystaa dhaxal baa nebigu ka dhigay magta sharcigu markuu yidhi wada bixiya dee inuu sharcigu yidhi wada bixiya loo bixinayaa tan kale marka la yidhi dhaxal weeye siiya ciddii dhaxalka lahaydna dee ciddii dhaxalka lahayd ha la siiyo hadda qabaa'isha qaarkood baa tallaabo fiican qaaday oo yidhi magta waa wada bixinaynaa laakiin ma qaybsanaynee waxaa la siinayaa ciddii lahayd baa la siinaya waa tallaabo fiican tallaabada caynkaasee la qaaday in lagu daydo weeye oo lala yimaado in la buriyo xeerkaa baatilka ah qaynuunkaas sharciga khilaafsanee baatilka in la buriyo weeye ee dulmiga xoolaha dadka lagu cunaayo waa in la buriyaa aan soo noqda masalada marka cafin hadday noqoto qabiil ma cafin karo waxaa cafin karaa ciddii warasada ahayd ee dhaxalka lahayd diyadanna nebigu calayhi salaatu wasalaam magta wuxuu ka dhigay dhaxal ashyama dibaabi markuu la dilay warasa imra'ata ashyama dibaabiy min diyati zawjiha wuxuu ka dhaxal siiyey ashima dibaabi ninkii la odhan jiray haweenaydiisii uu qabay dhaxalkii diyada nasiibkay ka lahayd baa laga siiyey ee dhaxalnimo ay u helaysa ahlucilmigu waxay ka deliishadeen xadiiskaas inay magtu dhaxal tahay sidaasay kala baxeen marka waxaa ka waajibaya dilka khata'a ah ee qofka muuminkaa lagu dilay qaraabadiisina ay mu'miniin tahay kow waa in markaa addoon ama addoon la xoreeyo mu'minada haddaynay mu'minadahayna kaafiro tahay kafaaradii ku asixi mayso waayo nasan waxaa laynoo sheegay inay mu'mino tahay fa taxriiru raqabati mu'mina hayru mu'mina baxday wasfiga iimaankay ku baxday ya ixtiraaz bay faa'iidaynaysa waa wallaahi dee si yani waxawey waxbaa loogu dhuman karaa halkaa hadda iminka markaysaga dadka qaar de meel fog baa laga keenay mugta markii la yidhi magtu waa dhaxale ha qaadanina ayaa wixii kharash hadda iyadaa la saarayaa kharashkiina kuus weyn ba haddii la doono la saaraya marka waxbaa loogu dhuuman karaa marka xoolaha in layska ilaaliyo baa salaamadu ku jirtaa kollayba wixii iyaga markaa dee xoolahoodu ay ka maarmi waayeen dhibta markaysaga lagu keenay oo lagu soo qaaday oo lagu hadday adkaato markaysa markaa lagu soo saarayey in laha cid kale ku waajib tahay waa dee arrin baciid ah oo de waxay noqonaysaa iyaga xaggooda undee xoolahoodii maadaama iyaga loo badbaadinayo iyaga loo doonaayo iyaga loo raadinaayo dee waxa weeye wejay leedahay laakiin waa inaan kolleyba lagu mubaalaqon oo la yska ilaaliyaa arrinka noocaas ah. Ah. waa garta waxay ka daayaan iyagu ha bixiyaan haddii dee ragga dadka markaa maktalihii dad eh, hadday yihiin dad iyagu waaweyn oo yacni wax afin karo wax dhaafi kara hadday yihiin dee iyaga ha la weydiiyo la yidhaha markaysaga de waxbaa layna weydiisay maxaynu ka daynaa daad iyagu markaysaa ka daayaan laakiin haddii markaa agoon yaryar iyo dadaan waxba cafin karin ay yihiin hadday yidhahdaan sharaftaannu ka raacaynaayo dee dhaqan bay ahaan jirtayoo waxbaanu ka cafinaynaa dee iyagu ha ku daran intay ka cafiyeen intay ka cafiyeen iyagu ha ku daraan xoolaha agoonta ku deeq baran sheebkooda ha ka bixiyaan saasaa dee sharafta ku jirtaa sooma sida xoolaha agoontaa lagu ilaashanaya sharafta lagu dhowranaya waayahay masalada kale waxay ku saabsan tahay waxa weeye diyadii diyadana waxaa la siinayaa qaraabadiisii baa la siinayaa warasat almaqtuul ayaa la siinaya hadday cafiyaan way wada cafin karaan hadday yihiin dad wax cafigu ka suuragelyahay dad baaliqiina ah oo yani yani caaqiliin oo yani rashiidiina ay yihiin way samayn karaan in ilahay magta waa idinka cafineen ama kulligeed ama bacdigeed qayb ka midina dee waa cafin kartaa oo inta nasiibkooday cafin kartaa ay ku yeelanayaan hadday isu tagaanoo is afgashadaanna ay isku noqdaanna way wada cafin karaanba magtii ilaa an yasadaquu waxay ku saabsan tahay cafintaasay ku saabsan tahay cafintaas waxay noqonaysaa nooc sadaqaday noqonaysa agoonta maxaa looga sadaqadaysan waaye xoolaha agoonta de adigu ma sadaqadaysan kartid kuwaaga sadaqadayso maktaa dilka khata ay de waxay saaran tahay casabada kitaabkana waa inoo sheegi doonaaba casabadaa lagu leeyihi waana dee mu'ajala oo yacni markaysaga lama adkayn muqallado ma aha waa mukhafafo weeye waa la fudaydiyey hadduu yahay markaa qolo aynu colnahay oo gaalo ah hadduu e, ninka la dilay ka tirsanaa nasab ahaan muumin khata' lagu dilayna yahay dee duulkii gaalada ahaa ee dagaalku inaga dhaxeeyey magsiiya ma imanayso waxaa markaa la samaynaya n kafaaradaa lala imanaya kafaaratu alqatli fa taxriiru raqabati mu'mina haddii qolo gaala ah oo cahdi inaga dhaxeeyey uu uu ka mid yahayna waa diyo la siinaayo ehelkiisi la siinaayo wa raqabati mu'mina iyo qoor mu'minada in la xoreeyo kan dambe markaysaga isagu markaa muumin ma aha muumin laguma qaydin waxa weeye waa markaysaga markaa cid gaala oo gaaladii ka mida cahdigu inaga dhexeeyey waa gaal mucaahad ah ama dimmi ah ama mucaahad ah oo mucaahadiinta ka mida dabeedna khata'an loo dilay markaa dabeed kaas waxaa la samaynayaa diyadiisiina waa la bixinayaa qoor mu'minadana waa la xoraynayaa fadiyatu musallamatu ilaa ahlihi wa taxriiru raqabati mu'mina sidaas aawoodee wahuwa mu'minun kan laguma qaydin baynamaa lagu qayday kan dhexe ya yacni lagu qayday iyo ka horaba man qatala mu'minan khata'an ka dambana wahuwa mu'minun baa layihi lakiin ka saddexaad lama odhan wahuwa mu'minun marka waa gaal mucaahada ama dimi ah waa gaal ama ammaan leh ama mucaahad ah ama dimi ah noocaas weeye waa gaal dhiiggiisu dhowran yahay sharcan haddii khata'an loo dilo magtiisana waxaa la siinayaa ehelkiisii baa la siinayaa qoor mu'minadana waa la xoraynaya magtiisana culammadu waa isku khilaafeen gaalka cahdiga leh gaalka dhiiggiisu dhowran yahay ma sulusudiya mise madhabu shaaficiya waxay qabaan in ulusudiya tahay saddex meeloodoo meel marka laga dhigo inay magtiisu noqonayso madaahibta kale qaarkoodna waxay qabaan in nisfu diya tahay ayay qabaan xadiiska ulusudiya ku soo aroorayna waa daciif sanadkiisu qawi ma aha waxaa ka xoog badan axaadiista sunanka ku timi ee tilmaamaysaa yacni gaalka mucaahadka amaba ahlu kitaabka ah diyadiisu waa nisfu diyati almuslim ama nisfu diyati almuslimiin diyada muslimiinta kala badhow badh ayuu markaa noqonaysaa magtiis sulusudiyaha xadiiska sheegaya waxaa ka xoog badan xadiiska nisfu diya tilmaamaya diyada muslimka nuskii inay markaa magtiisa tahay kala badhow badh marka sida qawigaa ah, wuxuu noqonayaa nisfu diyati almuslim ayuu markaa noqonaya culamada qaar oo kale farqiyena waa jiraan yani markaa kitaabiga iyo majuusiga oo yidhi waxa weeye markaa diyadoodu waa si kala daciifsantaho kitaabiga diyadiisu koraysaa majuusiguna waa ka sii hooseeya waa marka waxa weyan isagana yani markaa laba qaybood ka kala dhigay tafriiqa caynkaasna kollay adilada anigu kuma hayo laakiin madaahibta qaarkood waa ku tageen haddii la waayo qoor la xoreeyo amaba qofkii dee maalu ku xoreeyo aanu haynin laba bilood biloodoo xidhiidhuu soomayaa faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayni tawbatan min allah laba bilood oo xidhiidh oo ah oo aan maalin u dhaxayn ayuu soomayaa wixii cudurdaara ee qaahira ee qofku aanu ka baxsan karin sida waa qof dumaro dhiiggii caadada ama dhiiggii nifaaskay heshay siday soonkii u waxay ka dhigantahay inay xidhiidhsantahay markay ka baxdo maanica bay halkii ka bilaabaysaa tiradana tiradii horey kusii kabi waxaa la mida waxaa ku soo dariyey marad xanuun xanuunku wuxuu qofku dooranayo maaha waa wax qaahiro ku imanaya xanuun aanu ka soomi karin ayaa ku yimi wuu afurayaa markuu soomi karo ayuu halkii ka bilaabayaa tiradiina waa ku dhisayaa intii hore uu soo tirsaday inta dambana waa kula tirinaya laakiin safarka culammadu waa isku khilaafeen tataabucii ma goynayaa mise goyn maayo calaa qowleyni waayo safarku waa wuxuu isagu ikhtiyaaran qofku u dooranayo waa wuxuu ikhtiyaaran u dooranayo saas ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen mutataabicayni waa way diidaysaayo waa in lasoo bilaaba hadduu qofku isagu ikhtiyaarkiisa ku safro ya culammada qaar oo acdaarta kale haleeshiiyeyna waa jiraan waxaa la mida maalin soonkeedu aanu bannaanayn hadduu yimaadana mawaanicdaa horay raacaysaa sidaa siduu soonkii u waday ayaa waxaa soo gashay yacni ciidul adxaa dee waa furayaa waayo maanic baa markaysagaa yimi haakada laqbada haddaynu bilowno way yaro dheeraanaysaayo xoogaa sharax uu yaro badiyey halkan saas aawadeed waan iska dib dhigaynaa laqbada jalaalaynka wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk